alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu laqbaynay xadiidkii nawaas ibnu samcaan ee dheeraaya ku saabsanaa dajaal iyo ku saabsanaa ayaynu laqbaynay macaani lkalimaat horta alfaadda qaarkoodoo qariiba ayuu fasirayaa alimaam annawowi raximah llah aan ku horayno qaala nawowiy raximah llah qowluhu khallatan bayna ashaami waalciraaq sham iyo shaamba waa la yidhaahdaa waa iska laba luqo yacnii dariiq u dhaxeeya shaam iyo ciraaq dhexdooda ayuu ka soo baxayaa dajaal macnaa halkaasuu soo maraya yacnii xagga jihada iiraan iyo xaggaas ayuu ka imanaya marka wuxuu soo marayaa dariiqun markaa shaam iyo ciraaq udhexeeya ay ariiqan baynahuma dariiq labadooda udhexeeya wa qowluhu caasa bilcayni almuhmalati iyo wasaa lmuhallasa waxay ku sugan tahay waa dabdun bilxuruufe caynkii aan dhibcaha lahayn iyo sa'dii saddexda dhibcood lahayd waalcaysu cayskuna waa masdarkeedii ashaddu alfasaad waa fasaadka ugu daran baa la yidhahdaa waddurana bidammi daali lmucjama waxay ku sugan tahay daalkii dhibicda lahaa godaalkeedu ku sugan yahay wa huwa acaali alasnima kurusyada halka ugu sarraysa ayaa la yidhaahdaa wa huwa jamcu durwa ama dirwa mufradkeedu waa dirwa ama durwa bidami daali wa kasriha duraa baana lagu jamciya wa durwatun dura walyacaasiibu waa dukuuru nnaxli waa shinnida kuwooda lab weeye macno labaadna waa loo isticmaalaayo yacni boqorrada shinnidana waa loo isticmaalaa waxay yidhaahdeen boqortooyadeedana waxaa haya yacni dhadigooda ayaa haya labku waxaweye hore u dhintaa oo markuu u tago waxa weeye waa dhimanaya wa ama wa jiimka la kordhigo ama la hoos dhigo ay qitcatayni waa laba qaybood laba u kala goynaya waalgharadu gharadkuna alhadafu aladii yurmaa ilayhi binnushaab gharadkuna alhadafu waa meesha marka waxa la liishaamayo ama lagu dhugtamayo alladii kaasoo yurmaa ilayhi lagu tuuraayo binushaabi yacni markaa lagu tuurayo leebabka lagu tuurayo ay yarmiihi ramyatan ka ramyi nushaabi leebabka la tuuraayo oo kale tuuris la mida nashaab haddii layaha nuunka la kordhigo waxay noqonaysaa kuwii tuuraayay tuuristoodii haddii nushaab la yidhahdana wixii la tuurayay noqonaysaa oo waxa weye labaabkii la ridayaa nushaabta laga tilmaamayo nashaabkuna waa kii ganaye tuuraay marka nuunka la kordhigo ila alhadafi meesha wax lagu dhugtamayo ama lagu tuuraayo tuurista lagu tuuroo kale wey oo bimacnaa seefti xoogga ugu dhufanayo ayaa markaysaga mar keliya ayay marka waxa kala goynaysaa markaasaad weliba mooddaa in la kala tuuray labadii jeex ayaa markaysaga sidaa u kala fogaanaya oo u kala durkaya kaannahu in la tuura waalmahruudatu mahruudadu bidaali almuhmalati waalmucjama mahruuda iyo mahruuda daalkii markaa aan dhibcaha lahayn iyo kii dhibicda lahaa labadaba waa la akhriyo labadaba waa loo soo naqliyo luqa ahaan labadaba waa ku bannaan tahay wa hiya athawbu waa marada almasbuuqu la sibaaqeeyey oo midabka la mariyey waa maro midabaysan marka mahruudatayni laba maro oo markaysaga sibaaqaysan ayuu ku soo degayaa baa laga tilmaamaya qowluhu laa yadaani ay laa taaqata yacnii awood cidnaba aynay ugu sugnaan wanaqafu naqafkuna waa sangaallahe duudun dirxi weeye wa farsaa farsaana jamcu fariisin fariisin oo mufrada ayaa la jamciyo farsaa lagu jamciyey wa huwa alqatiilu kala dilaa la yidhaahdaa fariiska iyaguna waxay noqonayaan alqatla waa kuwa la dilo ayaa la yidhaahdaa yani waxay noqonayaan farsa qaar la laayey bay noqonayaan qaar la laayey la dilay ayay noqonayaan wazalaqatu zalaqaduna bifatxi zaayi bifatxi zaayi waxay ku sugan tahay zaada kordhigeeda iyo wallaami laamka kordhigiisa iyo wa bilqaafi qaaf bay ku sugan tahay oo bimacnaa fa'inan la moodin ayuu ka ixtiraazayaan wa ruwiya waxaa la soo wariyey azulfatu zulfana waa la soo wariyey azulfatuna waa la soo wariyey bidami zaayi za'da kordhigeeda xaalay ku sugan tahay wa iskaanin laam iyo laamka reebitaankiisa wa bilfaa'i iyo fa'a xaalay ku sugan tahay oo azulfatu la yidhahdo labada lafdiba sidii loo akhriyaba wahiyo almir'aatu muraayadda la yidhaahdaa almir'aatu waa muraayadda azalaqa ama azulfa walcisaabatu cisaabaduna aljamaacatu waa kooxda waalrislu risliguna bikasri raa'i ra'da hoosdhigaysa xaalu ku sugan yahay allabanu waa caanaha risliga waxaa loo jeedaa caanaha waalliqxatuna allabuunu waa hasha irmaan wey waa neefka irmaan wey waalfi'aam wa fi'aamna bikasrilfaa'i fa'da hoosdhigeeda xaalu ku sugan yahay wa bacdaha hamsatun dabadeedana waxa ahaatay hamze ayaa ahaatay hamsadaasoo mamduudatun la meday la jiiday wa alfi'aama weeye aljamaacatu waa kooxda weeyaan waalfakhidu fakhidkuna min annaasi xaaluu dadka ka mid yahay duuna alqabiilati yacni qabiilada wax ka hooseeya weeye waxay noqonaysaa jilibkii in laga tilmaamaayo yacni qabiilkii waa kii guud shilibka markaa ka hooseeyaana waa reerka markaa hoose ee marka waxa weeye isaguna duuna alqabiilati ahaaday weeyaan fakhidna luqaad baa iskaga bannaan oo saddex luqa iskaga bannaan alfakhidu iyo alfakhdu iyo alfikhdu saddexdaa luqo ayaa qiyaasi ah oo ku bannaan maya tan weliba xalqi mid afraad ba u raacaysa kabid oo kalea markaa saddexda ku bannaanta laakiin xaraf xalqi hadduu ku jiro mid afraad baa u raacaysa oo ah alfikhidu afartaa luqa ku bannaan alfakhidu iyo alfakhdu iyo alfikhdu iyo alfikhidu labadaba laysla hoos dhigo xarafka xalqi markuu ku jiro luqada afraad baa ku biiraysa laakiin markaanu ku jirin sida kabid oo kale waxaa ku bannaananaya saddexdii kale kibid ma bannaana yacnii jaa'is kuma aha laakiin alkabidu iyo alkabdu iyo alkibdu labada takfiif iyo markaa ta kale asalka ah ayay noqonaysa marka maraatib weeyaanoo dee marka la yidhaahdo waxa weeye alqabiilatu yacni marka la yidhaahdo maraatib baa ka hoosaysa yacni alcimaaratu iyo albatnu iyo alfakidu iyo alcashiiratu waxaa loo jeedaa in waxa weeyaan marka ay dee jilib hoose tahay baa laga tilmaamay waa laga sarreeya qabiilada iyo dee markiisa markaa fakhidka waxba udhexeeya cimaaro iyo badniba waa udhexeeya cimaaro iyo badniba ma udhexeeya laakiin inta gaarka isugu sii xidhanee isku reerka ah yacni markaa sida caaqilko kale wada leh inkastoo dadku ayna isku mid ahayn waxaa la odhanaya iyada fakhid baa la odhanaya masale marka looga sii yaro kaco dhowr jilib baa isu imanaya batni bay noqonaysaa sare marka looga sii kao cimaara saas le laakiin cashiiradu waa qoyskii waa markiisa marka jifidii hoose weeye waa ilaa awowgoo kale ama awowga koowaad ama awowga labaad waayahay xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay calaamaadkii qiyaamadu ku saabsan yahay waayo dajaal iyo ciisa bnu maryam labaduba waxay ka mid yihiin calaamaadka qiyaamaday ka mid yihiin qiyaamadu waxay leedahay calaamado ka soo horeeya calaamadahaas waxay u qaybsamaan calaamado waaweyn iyo calaamada yaryar calaamadaha yaryar wax badan oo ka mida dhacay waxna waa laaban yihiin calaamadaha waaweyn waa wada dambeeyaan wax ka midi ma dhicin hadday bilaabantana si deg degay isu raacayaan calaamadaha waaweyni toban weeyi xadiiskii xudayfata bnu asiid ayaana sheegaaye muslim saxiixa ku soo weri innaha lan taquuma xataa taraw qablaha cashara aayaat fadakara addukhaana waaddajaala waddaabbata wa tuluuca ashamsi min maqhribiha ila aakhirih nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qiyaamadu kici mayso ilaa horteeda aragtaan toban calaamadood aragtaan toban shay ilaa aragtaan ma kacayso qiyaamadu markaasaa tobankiiba waa taxay oo nebigu waa tiriyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu sheegay qiiqa wuxuu sheegay dajaal wuxuu sheegay daabadda soo baxaysa qiiqa waa laynoogu sheego suuratu dukhaan baaba laynoogu tilmaama faartaqib yowma taati asamaau bidukhaanin mubiin sida jamaahiirta culammadu ku fasiraan khilaafan libni mascuud daabadda waa laynoo sheego qur'aankaa laynoogu sheegay akhrajna lahum daabbatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun ya'juuj iyo ma'juuj baa ka mida xadiiskanna waa sheegayaa qur'aankana waa laynoogu sheegay xataa idaa futixat ya'juuju marka qur'aanka iyo sunnada mid walba waa laynoogu tilmaamay marka qoraxdu inay galbeed ka soo baxdaa ka mida calaamaadka qiyaamadee waaweyn waxaa ka mid ah ciisa bnu maryam inuu soo degaa ka mida toban calaamadood ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam taxayo tiriyey daabaddana waxaa loo jeedaa waa noole afar addin leh oo soconaya oo hadlaya yacnii daabaddaasi waxa weeye waa hadlaysaa hadal la fahmayo tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun bacdu ahlicilmi waxay yidhahen cibaaradan bay ku hadlaysaa hadda maaragta aahaarta waxaa lagu soo wariyey dadka inay calaamadinayso yacni muuminka iyo gaalka inay kala calaamadinayso cid gaadhaysaana ayna jirin haddii la eryado yadana cid ka baxsanayso oo aynay gaadhi karayn ayna jirin saddex dhulgo' baa jira khasfun bilmashriq wakhasfun bilmaqrib wakhasfun bijaziirati alcarab ayaa ka mida waxaa ugu dambeeya yacni dab soo baxayo dabada ka duubaya dadka xagga iyo shaam u duubaya xagga iyo shaam u duubaya xadiidkani saddex ka mida ayuu sheegay mid waa dajaal midna waa nusuulu ciisa iyo inuu dajaal dili doono midna waa ya'juuj iyo ma'juuj saddexdaa calaamadoodba calaamaadka qiyaamada waaweyn bay ka mid yihiin tobanka calaamadoodna waxaynu sheegnay inay wada dambeeyaan inay wada dambeeyaan ina awal alaayaati khuruujan tuluucu shamsi min maqhribiha wa khuruuju daabati cala annaasi duxan wa ayuhuma ma kanat qabla saaxibatiha falukhra cala isriha xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waa kii sheegaya calaamaadka waxaa ugu soo bixitaan horeeya qoraxdoo galbeed ka soo baxda iyo daabbadoo goor barqaca dadka ku soo baxda labada tii soo horraanbaxdaba ta kale waa ku daba jirtaa marka calaamaadka qiyaamadee waaweyni markay bilaabmaan si degdega isu raaraacayaan si degdega ah ayay isu raaraacayaan xadiiskani waxyaalaha uu tilmaamaya waxaa ka mida ah dajaal iyo sifayntiisa dajaal waa ruux bini aadam ah oo nin ah calaamaadka uu nebigu inoogu sheegay ayaa markaysa markaa yacni loo loo ictiqaadinaya inuu sidaa yahay soona bixi doono waa sharu qaa'ibin yuntadar waa nin shar badan weeye oo wax fasahaadinayo wax qarribayo dadka luminaya dadka ayuu luminaya wuu xidhxidhan yahay hadda waa jiraa oo tamiim addaari baa nebiga wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wakhti uu doonni raacay in doonnidu la sabaysay muddo bila inay la sabaynaysay kadibna meel markaa jasiirada ah doonnidii markaa inay geysay waa ka soo degnay buuri xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey qisada nebigu uga warramay calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa taqriiriyey bal waa tanwiihiyey ya wuxuu yidhi marka waa ka soo degnay markaanu doonidii ka soo degnay ayaa waxaa nugu soo baxay yacni wax markaa aanu kala garan weynay xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe waa ka baqnay shaytaamado kalean moodnay waa la hadallay waxay tii xagga dambe markaysaa u socda waa dhaafnay xaggii baanu qabannay weliba waxay tii anla jasaasa jasaasan anigu aha waa tagnay qof qofaannu aragno qofkii ugu weynaa oo xidxidhan baan ugu tagnay silsilada ku xidhan dabeedna uu waraystay waxbuu weydiinayaa yacni nebiga caynkaasi ma soo baxay caynka caynkaa melhiblaayo biyihii ma ka gureen caynka yacni umuuru su'aalay kadibna wuxuu yidhi markaysaa saa iyo saas waa dhici doontaa anna waxa laga yaabaa dhowaan in la daayo dhowaan in laysoo daayo marka tamiim addaari wuxuu soo arkay dajaal oo xidhxidhan oo meel jasiirada ku xidhan nebiguna waa u sugay oo u taqriiriyey calayhi asalaatu wasalaam dadkana wuxuu u sheegay inay dhegaystaan oo qiso qisadii uu u sheegay dajaal uga sheegay shabbahda inuu tamiim markaysa markaa sheegay marka dajaal amaaraadkiisana waa laynoo sheegay sharkiisuna waa badan yahay dad fara badanna waa luminaya dad fara badan ayuu luminaya nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa kala hadlay waa u sifeeyey kor iyo hoosba waxba uga sheegay fakhafada fiihi warafac ilah is yidhahday mi idinku dhow yahayba waa kan codkan hoos idinku dhigaya kole saasaad moodaa inay mutabaadir tahay wejigaa in lagu fasiro fakhafada fiihi warafac kadib mar dambay markaa u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu yidhi marka wejigooda ayuu wax ka arkay maxaa xalkiinnu yahay buu ku yidhi waxay ku yidhahdeen dajaal baad sheegtayoo codkii marna hoos baad u dhigtay marna saraad u qaaday ilaa aanu isli waabaydi ku dhow yahayoo geed timireedyadan dhow buu ku jiraa markaana nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam sharka dajaal wax ka daran inuu uga baqaayo hayru dajaali akhwafunii calaykum cidaan dajaal ahay baan idinka cabsi badana yacani dajaal sidaan idinka baqaayo si ka daran baan ashyaa kale idinka baqaya waa idinka baqdin badana kuwaasi waa maxay waa ala'immatu almudilluun ya akhwafu maa akhaafu calaykum ala'immatu almudiluun hatii xadiis ay ku soo aroortay waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay imaamyaalka wax lumiya ya imaamyaalka wax lumiya baan idinku cabsi badanahay ashyaa kalena waa soo aroorta oo laynoo sheegaayo in markaa baqashada looga baqanaya ay badan tahay ama shirkul asqar ha noqoto ama ashyaa kale ha noqote waayahay wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu dajaal soo baxo isagoo nebi maxamed joogo calayhi salaatu wasalaam isagu inuu la doodaayo oo uu dadka ka daafacayo yacnii baatilkiisa burinaayo isagu laakiin hadduu soo baxo aanaa idinku dhex sugnayn yani qofku naftiisa ayuu ka doodaya qof waliba yacnii qofna qof u doodi maayo wallahu khaliifatii calaa kulli muslim ya ilaahay baana iga khaliifo ah oo iisii ilaalinaayo qof kastoo muslim ah wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam sifada dajaal leeyahay wuxuu idhi waa dhallinyaro yacni suurad dhallinyaro ku imanayaa timo jurra'a ah buu leeyahay ishiisu waxa waxaweeye waa soo baxsantoo il buu yahay ta kalena qudheedu ceeb bay leedahay sida axaadiis kale ku soo aroortay oo labada indhood mid waxa waxba ka arki maayaba waa dem yaa waana soo baxsanta ta kalena waxa weeye nooc ceebbay leedahay lakiin waxbuu ka arkaya waa acwar sida axaadiista kale aynu ku arki doonno muuqaalka waxaan ku shabahayaa buuhi cabdilcuza ibnu qatan waa nin gaaloo dhintay wakhtiiljaahiliya ayuu markaa dhintay ninkaasu u ekaa buuri aad moodda inuu egi wuxuu nebigu sheegay sida sharkiisa looga badbaadayo xadiiskani wuxuu inoo sheegayaa faman adrakahu minkum kii dajaal soo haleelaa ha ku akhriyo awalka suuratu kahfin suuratu lkahfi awalkeeda ha ku akhriyo yacni taasaa markaa fitnadiisa iyo sharkiisa xijaab ugaho ka daafacaysa awalka suuratlkaafi hadduu ku akhriyo tobanka aayadoo ugu horreeya xadiis kaleo ku soo aroorayna waa jiraayo muslim saxiixa ku soo wariyey oo isaguna sheegaya ruuxa xafida toban aayadoodoo awalka suuratlkaafi ah sharka dajaal waa laga ilaaliyaa xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa xadiis kale toban buu markaa qaydaya xadiiskaasi toban aayadoodoo awalka suuratlkaafi ah riwaayo kalaa soo aroorto isla muslim ku suganoo tilmaamaysa tobanka ugu dambeeya saas aawadee bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen alxasmu waa inuu awalkii aakhirkaba ku akhriyo ayaa dadaal badnaanta iyo go'aan fiicnaanta iyo xasmiga uu yahay saasay yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen aakhirka riwaayaday sheegaysaa waa shaaddo waayo raawiga soo wariyey waa isku waa ku taraduday maruu saddex aayadood yidhaahdo maruu tobanka aayadee ugu dambeeyey yidhaahdo yacni waxa weeye taradud baa markaysaa ku dhacay yacni isla xadiis keliyana weeyi sida in loo sheegayo sida in loo sheegayna cidda markaysagaa sii xifdiga badani siday u sheegtay waa tobanka ugu horeeya saas aawoodee bacdu ahlicilmi sida sheekhulalbani oo kale waxauu leeyahay aakhirka suuratu kaafir riwaayada sheegaysaa waa shaaddo maxfuudku wuxuu yahay yani waxa weeye waa toban aayadoodoo awalka suuratulkaafi ah waxyaalaha inaga ilaalinaya marka waxaa ka mida awalka suuratulkaafi in la qaybo laguna akhriyo xadiiskani ku akhri bay sheegaya xadiiska kalena xifdi buu sheegaya man xafida cashra aayaatin min awali suurati alkaafi kana wuxuu sheegayaa yaqra' calayhi fawaatixa suurati alkaafi marka in la qaybo laguna akhriyo ayay markaa noqonaysa shayga labaad ee qofka ka ilaalinaya waxa weeye inuu ka fogaado aan u dhowaan kaana xadiis kale nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man samica bidajaali falyan'a canhu ki dajaal maqlaa ha ka fogaado ha ka dheeraado weliba riwaayada imaam axmed soo wariyey musnadka saddex goor baa nebigu ku celinaya sala allahu calayhi wasalam man samica bidajaali falyana canhu man samica bidajaali falyana canhu saddex goor buu ku celinaya riwaayada abi daawuudku waxay sheegaysaa hal mar kii dajaal maqlaa ha ka dheeraado ha ka fogaado yaanu u dhowaan fawallahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat allah baan ku dhaartaye nin baa markaa dajaal u tegaya isagoo isu qaba oo isu malaynaya inuu muumin yahay markaasuu raacayaaba shubahaadka uu ku sii daynayo ninkaasi daraaddeed wuxuu shubahaad sii daynaayo aawadeed ayaabu raacayaaba markaa salaamadu waxay ku jirtaa marka horeba in laga fogaado aan loo dhowaan ayay ku jirtaa wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xaggu ka soo baxaayo dariiq shaam iyo ciraaq u dhaxeeya inuu ka soo baxaayo dabeed xagga markaa midig iyo xagga bidix gees walba u soconaya gees walbana waa fasahaadinaya nebigu hubuudka sugnaanshaha diinka lagu sugnaado ayuu markaa ina amray yaa cibaad allahi fahbutuu ay fahbutuu cala aliimaan iimaankiiyo islaamnimada ku sugnaada oo ku sabra nebiga waxaa la soo-aalay calayhi salaatu wasalaam muddada dajaal ku sugnaanaya arlada qaala arbacuuna yowman yowmun sana wa yowmun shahrin wa yowmun jumuca wa saa'iru ayaamihi ka ayaamikum afartan maalmood buu ku sugnaanayaa buuri laakiin afartankaa maalmood maalini sanad bay la mid tahay oo la qadar tahay oo la qiyaas tahay maalina bil bay la qiyaas tahay maalina wiig bay la qiyaas tahay jumucada waxaa loo jeedaa wiigga jumcadii baa la sheegay wiig oo dhan baa laga tilmaamaya maalmaha kale maalmihiina ay la mid tahay maalmihiinna ay la mid tahay xadiiskii inoo soo socda waxaa ku iman doona nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu afartan kun itlaaqay yakhruju adajaalu fi ummatii fayamkusu arbaciin cabdullahi bnu camrin waxauu yidhi laa adri arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caaman marka xadiiskan baa caddaynaya inkastoo culamada qaarkood yidhahdeen waxay aqbali kartaa nebiga laftiisa inuu yidhi laa adri arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caaman oo lagu xambaarayo intaan loo sheegin oo loo waxyoon arbaciinku noocu yahay waayo waxaa soo aroortay xadiis kale oo abu hureyre laga soo warinaayo ou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fii arbaciina yowman allahu aclamu maa miqdaaruha wuxuu ku sugnaanayaa afartan maalmoodoo allah qadarkeedun garanaayo ya allaahu aclamu maa miqdaaruha marka miqdaarkeeda xadiidkan waa caddaynayaa marka waxaa lagu xambaaraya miqdaarka markii hore inaan nebiga la ogeysiin laakiin kadib markii dambe la ogeysiiyey marka xadiidkani cala kulli xaal waa caddaynaya afartan maalmood saddex maalmood baa ka duwan maalmaha kale maalmaha kale maalmihiinay la mid laakiin saddexdaa maalmood maalin waxay la qadar tahay sannad maalinna bil maalinna waxay la qadar tahay wiig nebiga haddana waxaa la su'aalo saxaabadii weydiiyeen yaa rasuula allahi fadalika alyowm aladii ka sanatin atakfiina fiihi salaatu yowm ya saxaabadii waa lagu su-aashaa inay nebiga weydiiyaan diinka marka waxa weeye inuu nebigu caddeeyo oo ay soo gudbiyaan aad bay ugu dadaalayaan saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ismay odhanayo idinku markaysaga maadaama aydaan dee waxaweeye e, gaadhayn arrinkiisa iska dhaafa laakiin si dadkii kale ay ugu faa'iideeyaan ayay markaa su'aalahan marka u weydiinayeen ayay su'aalahan yacni u weydiinayeen dabeedna nebigu wuxuu ku jawaabay laa uqdiruu lahu qadrah salaad maalineed idinkuma fille qadarkeeda u qadara u qiyaasa ya intaan dajaal ba la gaadhin dholalka qaar ba hadda looga baahan yahy xadiiskan yacni loogu baahan yahy waxaa jira meelaha qaarkood qoraxdu aynay de bila ka dhicin ama bila aynay usoo bixin skandinafiyanka meelo ka mid a ah, yani sweden iyo meelaha markaysa waxaa ka mid a ah, cidhifka adduunkay ku dhowdahay waqtiyada qaarkood qoraxda ma arkayaan ya dadba ku nool waxay ka maqnaanaysaa waqtiyada qaarkood bilay joogaysaa ayna qoraxdu kaba libdhaynba wakhtiyada qaarkoodna yacni bilay maqnaanaysa marka waxaweye wakhtiga ay bilaha joogayso iyo wakhtiga bilaha maqnaanayso maxay yeelayaan waxay yeelayaan qiyaasteeday ku tukanayaan qoraxdu hadday dhiciba weydo yacni soonkii wuxuu noqonayaa taqdiir dee beledka ugu dhow inay ku qiyaastaan oo beledka ugu dhow goorta laga afuro ay ku afuraan way ku soomaan salaadana saasi i la-eg in beledka ugu dhow ee habeen iyo maalin qumman leh oo bimacnaa afar iyo labaatanka saacadood ay ugu qaybsan yihiin habeen iyo maalin min qadarkii maalin ahna ay soomaan qadarkii habeenana ay afuraan salaadahana ay sidaas ugu qiyaasaan goortay tukanayaan wahaakada hadday yaraato afar iyo labaatanka saacadood unbaa la eegaya habeen iyo maalin ma u qaybsanta taasaa la eegaya laakiin haddii ay kale oo yacni ay ayna intaa ugu qaybsanayn ay noqoto isku bixis inay intaasoo maalmood ama intaasoo bilood ay habeen noqonayso ama maalin ay noqonayso markaas waxay noqonaysaa xadiiskan baa loogu camalfalaya uqduruu lahu qadra qadarkiisa u qadara hadday soonka tahay iyo hadday salaada tahay mid walba laakiin hadday noqoto markaa in walow haba yaraado wakhtigube iyo labaatanka saacadood ay u qaybsan yihiin habeen iyo maalin waxay noqonaysaa uqdiruu lahu qadrahu kuma camal falayaan xagga soonka waxay noqonaysaa inta maalintaana inay soomaan inta habeenkaana ay afuraan waajibku saa weeye dadka qaarkood waxay sameeyeen meelahaas inay u fatwoodeen ay yidhaahdeen qoraxdu haba iska joogtee iska afura casar dheer qoraxdoo ah ayaa markaysa wadaadda u fatwoodeen oo yidhaahdeen afura oo markaysa marka waxa yani waa yani cuna o cabba ramadaantii qaar baa waxay yidhaahdeen maka iyo madiine la sooma oo la afura marka maka iyo madiine laga addimo ama laga afuro idinkuna afura markaasaa dad badani ku camal faleen sidii saa lay sheegeen markaasaa haddana waxay isku sii khilaafeen salaaddii maqhrib bay isku khilaafeen qaar waxay sameeyeen salaadii maqhribna inay raaciyeen qaarna waxay sameeyeen intay afureen bay salaaddii maqhrib dibdhigeen intay qoraxdu dhacayso yaa waana afureen waa cuneenoo waa cabbeen maqhribkiina waa dibdhigeenoo bacda saacaad bay maqhrib tukanayaan saacadeed dabadeed intaasoo saacadood marka la joogo ya yacni waxaas waxaa u fatwooday wadaadaa u fatwooday laakiin fatwada noocaasi waa khalad wakhtigu intuu u qaybsan yahay afar iyo labaatanka saacadood habeen iyo maalin qadarkeeda habeena waa in la afuraa qadarkeeda maalinta ana waa in la soomaa ama ha badnaado ama ha yaraado yacni wax looga guuraa meesha ma taalo asalkii baa lagu sugnaanaya alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shaygu siduu ahaa baa lagu baaqi noqonaya laakiin xaaladday isku bixis noqoto habeenka iyo maalintu ama habeen isku bixis ay noqoto ama maalin isku bixis ay noqoto dee ma suuragal aha in la yidhaahdo ramadaan lama soomaayo oo xilligii habeenka ahayd bay ku beegantahay saas aawadeed soonma saara yacni markaa la odhan maayo oo xilliga la yidhi sooma waa wakhtigan weeyi lama odhanaayo bilo kalaan ka dhiganaynaa tan noocaasi sax maaha in la yidhaahdo ha la wada soomanaadaana ma dhici karto dee isku maalin maaha intani daaqada biniaadamkana way ka baxsan tahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wakhtiguna marka habeenkiiyo maalinta afar iyo labaatanka saacadood ba habeen iyo maalin u qaybsan way jirtaa dee inuu kala badan yahay oo meelaha qaarkoodna isku dhow yahay meelaha qaarna farqi weyn u dhexeeyo iminka ingiriiskoo kale beri dhoweyd waxaa laga soomi jiray sagaaliyo toban saacadood baa la soomi jiray wakhti kaleo ka dambeeyey sideed iyo toban saacadood baa la soomi jiray laakiin marka xagga iskandinafiyanka la tago yacni waxa waa ka sii waayo cidhifkii bay uga dhow yihiin iminka swiden oo kale marka la joogo xaggaa cidhifkay u dheer yihiin marka mar kastoo cidhifka loo sii dhowaado waxaa yaraanaya saacadaha yacni markaa habeenkii noqonaya yaa meelaha qaarkood baa saddex saacadood ay habeen tahay inta kalena maalin tahay meelaha qaar baa markaysaa laba saacadood ay habeen tahay inta kalena ay maalin tahay duuna daalikna waa jiraan xilliga xilligiisuna waa soo wareegayaa wakhti kaley noqon doontaa inay markaysaga intaasi maalin noqoto inta kalena habeen noqoto inta kalena ay habeen noqoto calaa kulli xaal fatwada ku saabsan wakhtigii oo u qaybsan habeen iyo maalin walow si kastaba ha u kala badnaadee in la yidhaahdo waxa weeyaan waad iska afuraysaa qoraxdu halkaa iska taagan afar iyo labaatankii saacadoodna habeen iyo maalin u qaybsan yahay qadarku doonaba markaa kale la ekaadee waxay noqonaysaa mid khaladay noqonaysaa xaaladduna lama mid aha xaaladdii maalintan uu nebigu ka warramay ee dajaal eh, xasilaysa lama mid aha waayo maalin sannadoo isku bixisa ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaaska xaaladdaa looga qiyaasanaya waxay noqonaysaa qiyaasun maca alfaariq uqduruu lahu qadrahu ma aha waxay noqonaysaa qadarkeeda maalintaa soon qadarkeeda habeenkaana afur yani saas ayay markaa noqonaysa marka wakhtigu afariyo labaatanka saacadood habeen iyo maalin u qaybsan yahay laakiin marka isku bixis noqoto bila aynay markaa aynay qoraxdii dhacaynin ama markaysagaa marka intaasoo maalmood aynay dhacaynin waxay noqonaysa uqdiruu lahu qadrah xadiiskan baa u marka la qadarayana meesha ugu dhow bay la soomayaan la afurayaan meel kaloo ka fog ma aha markaysaga inay la soomayaan oo la afurayaan maa waa marka xaaladda hadda aynu joogno aynu ka hadlayno ila waqtiga dajaal yacni qoraxda caalamkaaba sida noqonaysa waxaa nabiga la su-aalay calayhi salaatu wasalaam siduu u dheereeyaa sifadiisay sii weydiinayaan wuxuu ku yidhi sida markaysa markaa roob yacni dabayl waddo dabada kaga dhacday sidiisoo kale u dheeraynayaan fitnadiisu inay weyn tahay buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaar buu soo marayaa wuxuu ugu yeedhayaa baatilka uu ku sugan yahay buu ugu baaqayaa markaasaa waxa weeye ay markaa eh, aqbalayaan oo ajiibayaan oo rumaynayaan markaasaa dabeedna markaysaa cirkii odhanayaa soo da udda markaasoo u da'aysaa dhulku odhanaya nabaadka soo saara markaasaa isla markiiba ay soo saarayaan marka ashyaadani ma sixir baa uu dadka sixrayo mise waa arrin xaqiiqa ah bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen dadku sixraya oo ninkan waa falalow ya yacni waxa weeye cirka soo da'aya iyo nabaadka soo baxaya iyo xoolaha markaysaa naaxnaaxaya iyo yacni waxa weeye waxaasoo dhan waa sixiru markaa dadka sixraya bacdu ahlicilmina waxay me waa ibtilaa ilaahay ku imtixaanaya dadka wejigaa dambana saxan inay tahay waxa weeye ibtilaa dadka lagu imtixaanayo ilaahay ku eegaayo cidda markaysa markaa ku luntay iyo cidda kale marka xaqiiqatan inay saa noqonaysaa laga tilmaamayo sida labada saxani waa saas weeye dad baa diidaya oo markay diidaan ayaa waxaweeye oo ay ajiibi waayaan oo raaci waayaan ayaa dabeedna marka waxaan abaar qaar ku sugan bay noqonayaan xooluhuna waa ka baxayaan laa nabaat ma jiro walaa biyo ma jiraan waxa ma jiraan waa imtixaan lagu imtixaanaa kadib buu haddana soo marayaa meelo kharaaba markaasu odhanaya kunuusdaada iyo khasnadahaaga iyo dahabadaada soo saar markaasay dabadda usoo tuuraysaa waa ibtila dadka lagu eegaya inay ku lumaan markaasaa waxaasna uu kaxaysanaya ay dabagelaysaa fatatbacuhu kunuuzuha ka yacaasibi naxli ya waa fitna cadiima dabeed wiil dhallinyara baa la kulmaya nin dhallinyaro ah ayaa la kulmaya oo diidaya ninkii buu deedna markaa dilaya bacdibaa waxay yidhaahdeen ninkani waa khadir weeye laakiin xadiiska nebigu sheegi maayo inuu khadir yahay sidaas aawadi ha ku kadsoomin in shuraaxda qaarkood ay yidhaahdaan ninkani khadir weeye waayo daliil ma leh nebiguna calayhi salaatu wasalaam ibhaam buu kaga tegay ma magacaabay ma odhan hebel weeye khadirna daliil uma hayno inuu nool yahay oo hadda joogo yacni wax daliila uma hayno yacnii awaakhir xayaatii wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam boqol sano marka laga joogo cid kastoo arlada korkeeda ku sugan oo markaa naf leh in markaa cidi ayna ka noolaanayn ay wada dhimanayaan haddii la yahay dajaal dee isba arlada korkeeduu joogay haddii xadiiska tamiim lagu socday miyaan laga qaadan inuu dhimanayo waxaa loodhanayaa kaa xadiiskaasaa ka reebay bakhaas yeelay sax maaha sida markiisa markaa culammada qaarkood masaladaas markuu ishkaal gelisay ay yidhaahdeen waa markaysa markaa ma aha inkaasi dajaal dajaalkuna ma noola hadda ee dib baa laga noolayn doonaa jayacaynkaasa bacdu ahlicilmi baa maray laakiin laysa bisaxiix waxa saxan culammada odhanaysa xadiiska iyo xadiiska tamiim iska hor iman maayaan waxaana markaa noqonayaa in laga reebaayo ayuu noqonaya ninkii dhallinyarada ahaa ee diidaya ka hor yimi wuu dilayaa seeftu ku dhufanayaa laba u kala tuuraya kadibna markaysaga marka wuxuu odhanayaa kaalay soo kaco soo nolow markaasuu deedna soo kacaya jirkiisa intuu isu tago isagoo aan marka waxa murugaysnayn oo faraxsan wejigiisu nuuraayo ayuu soo qaabilaya axaadiista qaar waxaa ku soo inuu odhanaayo ma rumays rumayso maya haddaan ku sii gartay inaad marka tahay waxa weeyaan arrinkaagu isii caddaadayba ya markaasuu deedna isu odhanaya dib u dil markaa dib loogu salliday maayo ma deli karo mar dambe cajsigiisa markaana caddaanayo iyo taagdaradiis ya cajsigiisa caddaanay axaadiista waxaynu ku arki doonnaa waxaanu gelayn oo laga xarimay maka iyo madiina arlada inta kale waa maraya meel kale uu seegayaa ma jiro kulli waa isu soo maraya inta kale makiyo madiina ma geli karo wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam makiya madiina inuu markaa ku soo dhowaanayo dabeed markaysa malaa'igtu marka ay seef kale hortegayso oo dabeedna markaa u diidayso dabeedna waa la ruxaya waa la gelgilayaa gaal kasta iyo munaafiq kastaa baxayo isaga u baxaya makee kuma sugnaanayo markiiyo madiine kuma sugnaanayaan ya wuxuu sheegay meel saniya ah oo markaa waddo yani markaysaga ku taalla buuraha madiine inuu issoo taagayo dabaadna marka waxa weeye halkaas laga celinayo labadaa markaa ma gelayo inta kale dhulka waa maraya maa saqaafaya xaalkiisu wuxuu sidaa ahaadaba ciise bnu maryam baa soo degaya nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam meeshuu kusoo degaayo manaarat albaydaa oo bariga dimishiqa buu ku soo degaya ardushaam wuxuu sheegay maryaha uu sito bayna mahruudatayn wuxuu sheegay markaysagaa laba malag dhexdooda inuu kusoo degaayo labada kaf saaraayo oo saa kusoo soo wuxuu sheegay marka waxa weeyaan inuu dee maydhayoo kale in la moodaayo madaxiisa biyuhu ay ka da'ayaan oo ka tiftif leeyihiin markuu hoosu dhigo biyaa ka tiftifleh markuu sare u qaado yacni fidda ka daadanayso adluul moodo ya neefsiga markaa ciise bnu maryam neefsanayo gaal kastoo neefsigiisaas marka waxawe dareemaa waa dhimanayaa ma xamili karo neefsigiisuna wuxuu gaadhayaa ilaa inta ishiis wax ka aragto mar alle markuu waxaweyaan uu yimaado ciise bnu maryam soo dego axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay yaduubu kadawabaani almilxi gebigiisu waa dhalaalayaa sida milixdu markaysa markaa xuban ay u baaba'ayso u dhalaalayso kale marka biyo la taabsiiyo saasoo kale uu markaa noqonaya ya bahdi iyo awooddiiy wixii oo dhanba waa ka tegaya bahda laga saaraya markaas waxa weeye ciise bnu maryam waa raadsanayaa waa eryanayaa baabulud buu ku gaadhayaa halkaasuu deedna ku dilaya fayatlubuhu xataa yudrikahu bibaabi luddin fayaqtuluh baabuludku baytulmaqdis buu dhowyay markuu ciise bnu maryam soo degayo salaad subax baa joogtaa markuu deedna yimaado masjidkii uu yimaado ayaa la odhanayaa natuji salli bina markaasuu odhanaya maya yacni ummaddan qaarkeedba kuwa kalea umare looga dhigay takriimat allaahi lihadii lumma mid ka mida ah ha tujiyo mahdigoo markaa jooga ayuu ku daba tukanayaa yacni ciisa bnu maryam laakiin xadiis kaleanu arki doonnaa oo tilmaamaya inuu ciisa bnu maryam tujinaayo culamaduna tafsiirkiisa isku khilaafeen laakiin culamada qaar ku xambaareen eh, markaas dimashik xaggeeda ayaanu tujinayn laakiin xaggan baytulmaqdis waa tujinayaan qaarna ay yidhaahdeen wuu amrayaa waynu tegi doonaa insha allah ciise bnu maryam dajaal waa dili doonaa kadib wuxuu soo mari doonaa dad waxa weeye fitnadii dajaal laga ilaaliyo laga dhowray oo iimaankii ku sugnaaday kuwii markaa masaxaya wejiyadooda waa barakaynayaa wuxuuna u sheegayaa darajaadkay jannada ku leeyihiin allah baa u waxyooday taasna waa u gudbinaya uu sheegay o u bushaaraynaya fabaynamaa huwa kadalika ida awxa allahu tacala ila ciisa sala allahu alayh wasalam inii qad akhrajtu cibaada lii laa yadaanii liaxadin biqitaalihim faxaris cibaadii ila tuur kadib ilaahay wuxuu u waxyoonayaa ciisa bnu maryam waxaan soo saaray addoommo ii sugnaaday waa yajuuj iyo majuuj cubuudiyada waa cubuudiya caama cubuudiyadii khaaskee fadligu ku jiray ma aha laakiin waa cubuudiya caama waxaa loo jeeda qaar ilaahay leeyahay oo ilaahay mulkiyo ilaahay abuurtay baa loo jeedaa addoommadanna waa gaalo marka cubuudiyadii khaaska ahayd ee sharafta ahaydee yacni qaar allah caabudaya oo allah waxidaya oo keliyeynayo loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa qaar mamluukuuna lilaah makhluquuna lilaah addoommo allah abuurtay oo mulkiyo waa gaalo kuwani waa cubuudiyadii caamka ahayd weeyi laa yadaani liaxadin biqitaalihim oo awood cidi aynay u lahayn dagaalka lala dagaalamaayo marka addoommadayda tani waa cubuudiya khaasa cibaadan lii waa cubuudiya caama faxaris cibaadii waa cubuudiya khaasa mu'miniintii baa loo jeedaa muwaxidiinta ahayd ee allah keligii caabudaysa addoommadayda mu'miniintaa duurku yacni markaa yacni geliyo ku xafid oo sharka ya'juuj iyo ma'juuj kaga ilaali saasaa macnuhu dhacay marka ciisa bnu maryam waxaa loo waxyoodaa yacni waxa weeye addoommadaasaan soo saaray oo soo daayey markii hore waa xidhnaayeen oo meel bay ku xidhnaayeen cid la dagaalami kartaana aynay jirin yacni taaqo iyo awood ayna cidi u hayn marka dee addoommadan marka mu'miniinta si looga ilaaliyo buuraha geli ma tuuru saynaa khusuuskeedun baa loo jeedaa mise waa duurka waxaa laga tilmaamayaa duuru saynaa iyo buur kastaba sida iyo sidaba waa la yidhi waxaa laga qaadanayaa yacni xaalkaas aan awood loo haynin lagula dagaalamay ajuuj iyo maajuuj oo daaqo iyo awood aan loo hayn laakiin iyaguun inay laayaanu ay ka iman lahayd xaaladda caynkaasa in laga xafidayo oo laga ilaashay oo la yidhi markaysa markaa dee waxa weeye buuraha ka gala oo ka marka waxa iska yacni ilaaliya waayo dee dagaalku lala dagaalamaya gaalada waa wasiila wasaaisha markaa shareecada ka mid ah waa wasiila sharciya wasiiladuna waxay markaa mashruuca tahay intay haayada u khidmaynayso marka waxa weeye marka daaqa loo hayo waa lala diriraya lala dagaalamaya haddaan daaqa loo haynin xaaladda caynkaasa waxay noqonaysaa in waxaweeye aan lala dagaalamayn marka mawdican waa nasan meel loo sheegay in daaqiya awood aan loo haynin waa inay awood marka kollayba aynay ulahayn marka haydin laayaane markaysaa hor jooga lama odhan waxaa la yidhi dhufaysyadada ka gala oo buuraha iyo meelaha kaga xafida ayaa markiisa waxaa la yidhi marka waxa weeye taas ayaa marka laga tilmaamaya sababta loo yidhi faxaris cibaadi ila tuurna waa maxay cillada ama sababtu laa yadani liaxadin biqitaalihim yacni marka awood loo hayo xaalka noocaasa waa lala diriraya yacni ahlucilmiguna waa ka warramaan masaa'isha noocaasa yacni wakhtiga gaaladii markaysa marka waxaan yani la jebin karo oo markaysa markaa meeshii yacni waxa weeyaan lagaba qabsan karo mar waxa weeye aan eh, la jebin karin laakiin waxa weeye lala diriiri karo oo mafsado ka badana inay ka dhalaneen maslaxa yani raajixi ku jirto waxay noqonaysaa markaysa waxa mashruuc bay noqonaysaa ma keliya marka waxa weeye uu mashruuca noqonayaa mar ilaaba ilaa la furan karo oo iyadoo dhici karto inaan la furan karin haddana waxa weeye haddii nikaayo la gaadhsiin karo oo mafsado ka badana inay ka dhalanayn wuxuu noqonayaa markaana mashruuc yani nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam awalu jeyshin yaqzu lqustandiiniyata makfuurun lahu ciidanka ugu horreeye qustandiiniya weerari doonaa waa loo dembi dhaafaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ciidankii ugu horreeye ee qustandiiniya weerari doonana wakhtigii saxaabadiiyo taabiciintu weeraray yacni waxaweyaan imaaradii mucaawiye ayaa la weeraray inankiisaanu ciidankaa u dhiibay amarka mucaawiyaana lagu weeraray yaziid ibnu mucaawiya ciidanka hogaaminayey manqabada quree loo hayo yani manqabo mansuus ah yaziid loo hayo awalu jayshin yaqzu qustantiniyata makfurun lahu saxaabada qaarkood baa ku jiray ciidankaas oo abu ayuub alansaari uu ka mid ahaa waa weerareen laakiin may furan goormaa la furtay bacda quruun baa la furtay qarnigii sagaalaad baa la furtay laakiin mafsado ka badani kama dhalanayn mafsado ka badani kama dhalanayn marka waxa weeye yacni haddaan mafsado ka badani ka dhalanay wuxuu noqonayaa mid mashruuca buu noqonayaa walow yaan laba awoodi karin in la furan karo hataa nikaayada gaalada la gaadhsiinayo ayaa markaysa markaa waxa dee markaa waa shay yacni markaa fiican weeyaan markaysa muhimo weeye maqaasidii loo jeeday ayay markaa ka mid tahay laakiin waqtiga mafsado ka badani ay ka dhalanayso wax markaa mafsada raajixa ku sugan tahay mashruuc markaa ma noqonaayo marka waxaa lagu yidhaahdaa ciisa bnu maryam faxariz cibaadii ila tuur saasaa lagu yidhahdaa waxaa lasoo soo diraa ya'juuj iyo ma'juuj baa lasoo daayaa oo teedkii laga furaa wayabcasu llahu ya'juuja wama'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun waxyaalaha laynoo sheegay waxaa ka mida in wakhtigaa ciisa bnu maryam u yimaado in loo barakaynaayo hadday caanaha tahay iyo hadday markaa samaraadka tahay mid walba in loo barakaynaayo oo arladii la odhanaayo nabaadkaaga soo saar yacni midhahaaga soo saar arladii lagu odhanaayo ambiti amaratak wa ruddii barakatak dabeedna markaa ay soo celinayso ilaa waxa weeye midhihii ay waaweynaadaan axabad rumaana yacni markaa koox dadka ka midee ay cunayaan oo ka dhergayaan intay weyne xabbaddaasi ka qabtana yacni qolofteeda ay hadhsanayaan caanaha laftooda waa la barakaynaya wa yubaaraku fi risli risliga waxaa loo jeedaa caanaha loo jeedaa markaasaa xoolaha wixii irmaan macaanahoodu waxay noqonayaan mid marka waxa ziyaado aad u badan ilaa waxa weeye markaa saca irmaan qabiilo dhan uu deeqaayo caanihiis ay ku fillaanayaan hasha irmaan ilaa marka ay ku fillaanayso yacni koox dadka ka mida neefka adhigee irmaan yacni ri irmaan oo kale inay ku fillaanayso jilib dadka ka mida wahaakada waa sida markaa loogu barakaynayo ashyaada sida iyagoo ku sugan baa marka dambe waxaa loo soo diraya dabayshii baa loo soo diraya qiyaamada ka soo horraysay oo deedna sababteeda qof kastoo muminaba nafta laga qabanayo waana siday ku fasiraan culammadu xataa yaatiya amrullaahi wahum calaa dalik xadiiskii tilmaamayey marka waxa mutawaatir ahaa laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum wala man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik amarka ilahay imanaya in laga tilmaamaayo dabayshaa loo soo diraayo dabeedna markaa waxa weeye muminiinta dhammaantood nafta laga qabanayo ay wada dhimanayaan biamri min allah bay ku imanaysa xadiiskanna waa sheegaya fata'khudhum taxta aabaatihim fataqbidu ruuxa kulli mu'minin wa kulli muslimin yacnii qof kastoo mu'min iyo muslim ah naftii ayay ka qabanaysaa bimacnaa sababteeda laga qabanaya laga tilmaamaya waxay ka tahay min isnaadi alficli ila sababi ficilkiiyo sababtiisa loo tiirinaya ka mid tahay wa sharaaru nnaasi yatahaarajuuna fiiha taharuja alxumur waxaa isu hadhaya yacni dad ashraara oo shar badan ayaa isu hadhaya xabad khayr ku jiri oo qiyaamadu u kici mayso inta qofaa shahaadanayaa joogo sida xadiisku muslim saxiixa ku soo wariyeyba sheegayo laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allaahu allah qiyaamadu kici mayso ilaa arlada laga odhan waayo allahu allah laga odhan waayo ma kacayso qiyaamadu riwaayada kale imaam axmed musnadka ku soo wariyey waxay sheegaysaa laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi laa ilaaha ila allah iyaduna waxa weeye waa saxiixa wa saxiixun calaa sharti muslim sida ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen shardiga muslim ba iyaduna ku asaxday qiyaamadu kici mayso ilaa arlada laga odhan waayo laa ilaaha ila allahu laga odhan waayo yani ruuxa shahaadanayaa intuu baaqi yahay ma kacayso qiyaamadu marka dadka shiraaru naaska ahi tahaarajuuna tahaaruj alxumur waxay isu fuulfuulayaan oo shaaracyada isugu fuulfuulayaan iyagaan qarsanaynin sida dameeradu isu fuulfuulaan sida dameeradu isu fuulfuulaan oo kale bay shaaracyada isku fuulfuulayaan yacnii xumaanta kama xishoonayaan ma qarsanayaan shaaracyada iyo dariiqyada isku qabsanayaan isku fuulfuulayaan yacni tahaarujka waxaa laga tilmaamayaa kelmaddu bixadfi zawaa'id markay tahay waa harjigii weeye harjiguna waa ikhtilaadka iyo fitnada iyo isdhexyaaca marka kasratu lqatligan waa la yidhahdaa harji sida xadiiskii kaleba ku soo aroortay ee tilmaamayey laa taquumu saacatu xataa yaksura alharju wama alharju qaala alqatlu waa kasratu lqatli waa dilaalka badan marka tahaarujkanna hadda waxaa loo jeedaa jimaac iyo galmadii baa loo jeedaya sifafuulkii taasaa laga tilmaamaya fa calayhim taquumu saaca iyadaana qiyaamadu ay ku kacaysa aniyagoo iyagu jooga ayay qiyaamadu kacaysa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can ribciyi bni xiraash qaala inطalaqtu maca abi mascuudin alansaariyi ila xudayfata bni alyamaan radia allahu canhum wuxuu yidhi ribciy bni xiraash israacnay abi mascuud alansaari waa abi mascuud albadri camr bni cuqba waxaanu isu raacnay xudayfat ibnu bnulyamaan intii ka ahaatay alyamaan waa nisbo magaca aabbihii ma aha ee waxaweye waa kii yaman loo nisbeeyey weeye waa nisbo ku timi calaa khilaafi alqiyaas waa alyamaniy in la yidhaahda qiyaas ku keensanayay laakiin carabta uguma dhawaaqine waxay sameeyeen yaa u nisbihii ayay labadii ood mid waxay ka beddel yeeleen oo ay ku beddesheen ama ciwad ka yeeleen markiisa alifka ay nuunka ka horraysiiyeen marka waxa bannaan alyamaaniy in la yidhaahdo oo aan ya'da la shidin ee sidiiba ismiga manquusoo kale loola macaamilo ya'da se la daayo waa alyamaaniy in la yidhaahdo ya'da la shadaa waa khalaq sida jamaahiiru culamaa alcarabiya ay yidhaahdaan waayo labadii ood mid baa tacwiid lagu sameeyey mid ahaan buu baaqiyo yaa mukhafafa ay hadhay waana siday axaadiista ugu timi aliimaanu yamaanin walfiqhu yamaanin walxikmatu yamaaniya yamaaniya maaha yamaaniya maaha hada khalad aliimaanu yamaanin waa ismi manquusidiisii baa loola dhaqmay markaasaa markii waxa weeye ashii la gooyey yani waxa weeye ya'dii waa go'day sida qaadin oo kale iyo raamin oo kale markay asha leedahayna dee waxaweye yaada waa la daayaa sida haalibkaa in la gooyona waa dhacdaa labadubana waa fasiix marka aliimaanu yamaanin iimaanku waa mid yaman loo nisbeeyey waa nisbo walfiqhu yamaanin walxikmatu yamaaniya yani saas waa tagu alyamaan waxaa loo yidhi hadda markaa isim manquus baa loola dhaqmay siisii marka waxa weeye yadiina waa la gooy iyadoo ashu joogto waana markaysaga fasiixtaa lafteedu qur'aankana waa ku timi ismiga manquus isagoo alleh oo xaalatu jar jooga ama xaalatu rafco jooga in markaa waxa weyaan yani la gooyo ya-do aan la dayn sida alkabiiru almutacaal almutacaali lama odhan yacni sida markaa qiraa'ada waa laga yaabaa qiraa'aadka qaarkood inay ku sugantay laakiin musxafka sida inoogu qorin waa biduuniya yowma atanaad baa la mida yowma atalaaqa baa la mida attanaadii iyo attalaaqii bay ahayd wahaakada yowma yadcu daaca baa la mida addaaci baa asal ku ahaa marka cala kulli xaal wakhtigii jaahiliyada ayaa markaa uu dakana galay ama godob sokeeye ayuu galay dabeedna markaasuu xagga iyo yeman xudayfe aabbihii uu marka waxa weeye uu u kacay oo xaggaasuu u kudaalay saasaa alyamaan loo yidhi oo ilaa magaciisa xusayl baa la odhan jiray bisiini xusayl xislina waa la yidhahdaa قال inطalaqtu maca abi mascuudin alansaariyi ilaa xudayfata بن alyamaani radia allahu canhum waxaan qabtay oo u kacay aniga iyo abi mascuud ansaari waa abi mascuud albadriye xudayfata bnuyamaan intii ka ahaatay allah raalliha ka noqda saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam laynoo sheegay faqaala lahu abu mascuudin faqaala wuxuu yidhi lahu xudayfe wuxuu ku yidhi abu mascuudin abu mascuud xadinii ma samicta min iiga waran waxaad rasuulka sala allahu alayh wasalam ka maqashay oo fi dajaali ay fii sha'ni dajaal dajaal sha'nigiisa ku saabsanaa nebigu muxuu dajaal ka sheegay qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina adajaala dajaal yani labadii qaalo midkood in la xadfay ayay noqonaysa markii la weydiiyey ayuu yidhi sidan buu nebigu yidhi qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xudayfa odhanaya nebigaa sidan yidhi ina adajaala dajaal yakhruju waa soo baxaya wa ina macahu maa'an wa naara waxaa dajaalla jidhkiisa ahaaday biyo iyo dab baa ahaaday biyo iyo dab buu wataa dab baa weheliya iyo biyo fa ama aladii yaraahu nnaasu maa'a kuway dadku u arkayaan miyaa yacni biyo inuu yahay ama xaaluu biyo yahay ay markaa u qabaan oo sidaa u malaynayaan yaraahu ay u arkayaan bimacnaa u ictiqaadsan yihiin maa'an biyo inay yihiin ictiqaad u fasir fa naarun tuxriq waa dab wax gubaaya waxaa kaloo bannaan inaad markaa ru'yada basariya ka dhigto oo aad maa'an xaalayso marmarka qaarkoodna waa dhacdaa isim jaamida inuu xaal yimaado waa dhacdaa laakiin waxaa u haaliba inuu xaalku noqdo mushtaq inuu noqdo ayaa haalib u ah laakiin min hayri alghaalib waa timaadaa ilaa toban suura ayayna sheegaan culammadu faama aladii kii miya yaraahu nnaasu dadku ay arkayaan maaan xaaluu biyo yahay ay arkayaan saas waa siduu laqbada ku maraayo ibnu callaan daliil faalixiinka laakiin macno ictiqaad haddii loo fasiro waxay noqonaysaa maaan inay tahay mafcuulkii labaad faama aladii kii miya yaraahu nnaasu dadku ay u arkayaan bimacnaa u ictiqaadsan yihiinay u qabaan maaan biyo inuu yahay u qabaan fa naarun tuxriq waa dab wax gubaaya waa dab wax ay fa huwa naarun waa dab dabkaasoo tuxriqu wax gubaysa naar waa mu'anasa luqaadka kala duwan innaga waxay noo tahay mudakar laakiin fii lugati alcarab naar waa mu'anasa saas awadeed ba waxaa marka lagu taskhiiriyaa nuwayra waxyaalaha marka waxawa yani isimka caddeeya inuu markaa mu'anas yahay iyo inuu mudakar yahayna waxaa ka mida taskhiirka wa taskhiirku yaruddu alashyaa ilaa usuuliha nuwayrah ayaa la yidhahdaa nuwayratun waa dab yar fa naarun ay fa hiya naarun waa dab dabkaasoo tuxriqu wax gubays marka aan markaa ta'da la godin waxay noqonaysaa laazim yani shaygu waa gubtaa la yidhahdaa laakiin hadda waxa weeye mutacaddi baa loo jeedaa yacni waa dab wax gubaysa weeye marka ta'da in la godo ilaaba ilaa weye wa ama aladii kimiya yaraahu nnaasu dadku ay arkayaan naaran xaaluu dab yahay ama wejiga kale yaraahu ay u ictiqaadsan yihiin annaasu dadku naaran dab inuu yahay ay u ictiqaadsan yihin u qabaan fa maaun baaridun cadbun ay fa huwa maaun waa biyo biyahaasoo baaridun qabow wa cadbun macan marka mawdican tuxriqu si aan ahayn lagama dhigaayo waxa weeye ilaaba ilaa waa intaada la godaa faman adrakahu minkum ku kasta markaa soo haleelaa dajaal minkum xaalu idinka idinka mid yahay falyaqac fi aladii yaraahu naara falyaqaca ku dhaco ha isku tuuro fi ladii kii yaraahu uu arko u ictiqaadsan yahay yacni u qabo naaran dab inuu yahay ha isku tuuro fa innahu maaun cadbun dayib waa biyo macaan oo wanaagsan weeye faqaala abuu mascuudin abuu mascuud waxauu yidhi markuu xadiidkaa sheegay xudayfa wa ana qad samictuh aniguna waa ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqiiqe waa ka maqlay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani waxa uu sheegayaa dajaal arrinkiisa ayuu ka warramayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in dajaal soo bixi doono waxaanu wataa dab iyo biyuu wataa waa jannadii iyo naartii markaysa markaa xadiidkii hore aynu ku soo aragnay kay dadku u qabaan markaysa markaa inuu dab yahay ee isagana dabka ku sheegayo waa marka waxa weeye janno iyo biyo macaan weeye oo qabow kay dadku u qabaan inuu markaa biyo iyo markaa janno inuu yahay isaguna jannada ku sheegayo waa naar waxgubaysa weeye marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu marka amray in kuu dabka ku sheegayo laysku tuuro oo kaa lagu dhaco mar haddii ayna dab ahaynna waxba yeeli mayse ee qofkii dee waxa weeye waxba ku noqon maayo laakiin kuwa marka waxa weeye dadka ugu sawirayo janno inay tahay ugu sawirayo dadkiina sida ay u ictiqaadsan yihin oo u qabaan oo saa ugu muuqanaysa yacni waxaa laynoo sheegay inay tahay naar iyo dab wax gubaayo waa cagsiga xaqaa'iqdii sidaasuu u beddelaya baatilkiibuu xaq u sawirayaa xaqiibuu marka baatil u sawirayaa ilaa marka waxa weeye waxyaalaha dadka u tusaayo waa noocaas weeye marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal in fitnadiisa aan la ajiibin oo aan markaisaga la yeelin sida uu ku isagoo dadka ugu baaqaya aan laga aqbalin dabka uu dadka ugu hanjabaaye ay dab ugu muuqdaan in laysku tuuro ayaa nebigu amray calayhi salaatu wasalaam halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk